bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamed <clears throat> wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin innawowiy raximahu allahu tacaala baabu jawaasi wastixbaabi allaqabi aladii yuxibuhu saaxibuh baabkani wuxuu u baab yahay baabu bayaani jawaasi banaanaansho in la caddeeyo inay bannaan tahay wastixbaabilaqabi naanaystii in la sunneeyo in la caddeeyo alladii naanaysta oo yuxibuhu uu jecelyahay saaxibuhu qofkiisa yan naanaysta qofkeedu uu jecel naanaysta uu qofkiisu jecel yahay inay bannaan tahay ama la sunneeyo famin dalika waxaa ka mid a abuu bakrin isidiiq radia allaahu canhu ayaa kamid ismuhu magaciisa cabdullaahi bn cuhmaan waay laqabuhu naanaystiisana catiiqun ayaa layihaha catiiq hada huwa saxiixu hada kan huwa saxiixu weyaan kan saxiixa ah aladii caleyhi jamaahiiru lculamaai culimada badankood ay ku taagan yihiin min almuxadisiina iyo ahli siyari watawaariikhi wageyrihima muxadisiin iyo dadka siirada ka sheekeeya ee taariikhda dadka ka hadlaya keyrkoodba naanaystiisa in catiiq la yiraha waqiila waxaa layidhi ismuhu magaciisa catiiqun catiiq weeyaan xakaahu alxaafidu abulqaasim ibnu casaakir ayaa sheegay fii kitaabihi alatraaf ayuu ku sheegay wasawaabu alawalu sawaabkuuse waa sida hore abubakar magaciisa cabdullaahi in la dhaho naanaystu inay catiiq ay tahay watafaqa alculamaau culimadii waxay isku waafaqeen calaa annahu laqabu khayrin naanays wanaagsan inay taho khayr ay tahay wakhtalafuu fii sababi tasmiyatihi way isku khilaafeen sababkii loogu magacaabay catiiqan loogu naanaysay farawaynaa can caaishata radia allahu canha min awjuhin waxaanu kaga werinay ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu inuu yidhi abuu bakrin abuu catiiqullaahi min annaari catiiqullaahi kan alla uu xoreeyey waay min annaari uu ka xoreeyey catiiq marka waxawa la xoreeye maxaa laga wadaa marka naarta laga xoreeyey naarta ayaa laga xoreeyey wuxuu yiri marka eh, abubakrin abubakar catiiqullaahi ilaahay kan uu xoreeyey waa mina naari naar oo ka xoreeyey catiiq waa faciil oo bimacnaa mafcuul ah la xoreeya famin yowmaidin maalinkaasi sumiya catiiqan ayaa lagu magacaabay ayb tirmidi ayaa warinayaan wa qaala muscab bnu zubayr waxa uu yiri wagayruhu kayrkii min ahli nasabi ah sumiya catiiqan baa lagu magacaabay liannahu lam yakun ma ahayn fii nasabihi nasabkiisa shay un shay yucaabu bihi lagu ceebeeyo abubakar catiiq ayaa lagu naanaysay sababtoo ah nasabkiisa wax lagu ma ku jirin wa qiila hayru dalikana waa leyihi wallahu aclam wa min daalika naanaysahaas wanaagsan waxaa ka mid a ah abuu turaab abuu turaab hadda kunyaad u malaynaysa abuubay ka bilaabata laakin waa kunyo oo laqaba waa laqab oo calaa dariiqi kunya u yimid waa laqabun naanays weeyaan licaliy bni abi aalib u sugnaaday radia allaahu canhu wa kunyatuhu kunyadiisana abulxasan <clears throat> habata fi saxiixi waxaa ku sugnaatay ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga <clears throat> wajadahu inuu arkay naa'iman isagoo hurdo fi lmasjidi masjidka isagoo hurdo ayuu helay wa calayhi turaabu korkiisuna ay ciid tahay faqaala waxau yidhi qum istaag abaa turaab ya abaa turaab qum abaa turaab falasimahu hada laqabunaanayskan ayaa ku dhegay alxasanu wanaagsan aljamiilu quruxda badan mar haddiiba nebiga oo ku yimid wax fiican oo qurux badan sala allahu calayhi wasalam ayb rawaynaa haadakan waxaanu ku warinay fii saxiixay albukhaariyi wa can sahli bni sacdin qaala sahlun waxa uu yidhi wa waxay ahayd axaba asmaa'i caliyin cali magacyadiisa ka loogu jecayl badan yahay ileyhi xaggiisa naanaysta ugu jecel waa in kaanaba wain kaana wain hushaaniya kaana wuxuu ahaa layafraxu inuu ku farxayo an yudcaa biha in loogu yeero hada lafdu riwaayat lbukhaariyi isaga waa jeclaa qoladay kasoo horjeedi jirtay reer bani umayana waxay uga dhigi jireen cay abuturaabay dhihi jireen isaguna marka abuturaabkaas wou jeclaaba maadaama nebiga nanays uga dhigay masaajidka hurdo ayuu tegey nebigaa ugu tegey markaasu wuxuu arkay dhinaciisa iyo oo caro ku taalo markaas wuxuu yiri qum abaa turaab qum abaa turaab marka qolana caayay uga dhigaysa isagoo laakiin ku farxaya maadaama kunya nebigii u bixiyey ay tahay sala allahu calayhi wasalam wa min dalika waxaa kamida dulyadayn ayaa kamida gacmo dheere dulyadayn ayb wasmuhu magaciisa alkhirbaaqu ayuu ahaa bikasri lqaa' lmucjamati qada la hoos dhigay qada la dhibceeye hoos dhigideeda iyadoo la akrina wa bilbaai lmuwaxadati ba la khirbaaq wa qaafun ayaa ah kaana fii yadayhi gacantiisa duulun dherer ayaa ku sugnaa ninkaas nin gacan dheero ah gacan eh, dhulyadaynuu nebigu u bixiy mara habata fi saxiixi waxaa ku sugnaaday ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa yadcuuhu inuu ugu yeerayo dalyadayni rawaahu lbukhaariyu bihada lafdi fi awaaili kitaabi albiri wasilati ayib intaas hadda marka ma haysataa in naanaysta qofka uu jecel yahay wanaagsan lagu naanaysi karo sunno weliba ay tahay ama ay bannaan tahay ugu yaraan baabu jawaasil kunaa kunyooyinka bannaanaanshiyahooda waistixbaabi mukhaadabati ahli lfadli ahlu fadliga in lagula khidaabo sunanimadeeda bihaa bilkunyati kunyada lagula khidaabo kunya waxaa leedaha wixii abuu iyo um iyo lagu bilaabo dadka ahlu fadliga marka in kunyada lagula khidaabo sunanimadeeda ayuu ka hadlayaa hada albaabu baabkan ashharu min an nadkura ashharu wou ka caanbaxsanaansho badan yahay min an nadkura inaan u sheegna fiihi isaga dhexdiisa shay-an wax waxa oo manquulan lasoo guuriyey faina dalaa'ilahu maxaa yeele daliiladiisa yashtariku fiiha waxaa wadaagsada alkhawaasu iyo arintan adiladeeda waxaa og khawaasta iyo cawaamta waladahu waladabu aadaabta an yuqaadaba in lagula khidaabo ahlulfadli dadka ahlulfadliga yoon qaarabahum wixii u dhowaadaba bilkunyati kunyo wakadalika in kataba ilayhi risaalatan waxaa la mida ah sidoo kale hadduu warqad u qorayo kunyo inuu ku qoro abuufulaan wakadaa in rawaa canhu riwaayatan hadduu riwaayo ka werinayana waa la mid can abi fulaan inuu yidhaahdo fayuqaalu wuxuu dhahayaa xadathana shaykhu aw alimaamu abuu fulaanin fulaan ibnu fulaan ayuu dhahay bukhaarigiisoo kuma arkin qaala xadahanaa abulyamaan alxakamu bnu naafic buu dhahay marmar ayb wamaa ashbaahu waladabu aadaabtu waxa ay tahay anlaa yadkura inuunan sheegin alrajulu ninka kunyatahu kunyadiisa inuunan sheegin fii kitaabihi kitaabkiisa walaa fii hayrihi heyrkiina aanu ku sheegin ilaa anlaa yucrafa inaan loo aqoonaynin maahan ilaa bikunyatihi kunyadiisa maha wax kale aan loo aqoonaynin yacni wuxuu leey aadaabtu waxay tahay qofku kunyadiisa asaga inuusa kitaabkiisa ku sheegin leeyahay ayb ilaa an laa yucrafa bikuniyatihi kuniyadiisana lagu aqooneynin maaha ilaa an yucrafa ilaa bikuniyatihi inaan la garanaynin ilaa kuniyadiis maa wax kale aan lagu garanaynin ma ahane ayb ayb iyada oo qof kale marka u qorayo warqadda marka qof kale u qorayo limaa fiihi min tacdiimi daatihi xoogaa waxaa ku jiro daatadiisu weyneyna wahuwa laa yanbaqii sidaasuu ibnu callaanka ku cileeyey ayb warqadiisa marka inaanu kunyadiisa isagu ku sheegin ilaa inaan la garanaynin maahan ilaa iyada in la sheega maahay ow kaanat ilkunyatu kunyadii waxay tahay ashhara mid caan baxnaansho badan min ismihi magaciisa ka caan baxid badan qaala anaxaasu waxa uu yidhi idaa kaanat ilkunyatu kunyadu hadday tahay ashhara mid caan baxsanaansho badan takannaa waa iskunyaynaya calaa nadiirihi iyadoo kale takannaa calaa nadiirihi wa tasamaa liman fowqahuna waa ku magacaabay ayb takanaa isku kuniyeeyo calaa nadiirihi isagoo kale wa tasamaa uuna isku magacaabo liman fowqahu qof koreeyo uma yulxi waa isku kuniyeynayaa dheh calaa nadiirihi qofka isaga la filka ah ay isku darajada yihiin markuu la khidaabayo ama wax u qoraayo kuniyadiisa waa sheegaya wa tasamaa liman fowqahu qofka ka koreeya laakiin oo ka fadliga badan kunyadiisa warqad ugu qori maaye magaciisuu qoraa uma yulxiqu wuxuu haleeshiinaya almacruufu kan loo garanayo abaa fulaan meeshan waxaawaya kunyadii iyo magicii kunyada aada mashhuur u ah qof adiga kula faca marka u qoraysid kunyadaada iska qori kartaa qof kaa sareeya rabtaa inaa u qorto waxaa qoraysaa magacaaga kadib baa waxaa leedahay uu haleeshiinaya almacruufu ee loo yaqaano abaafulaan loo yaqaano almacruufu loo yaqaano huwa isaga abaafulaan ow biabi fulaan loo yaqaano saasuu ku daraa markaas ayb marka kunyadu inay bannaan tahay waa iska mashhuuru ku yiri dadka ahlu fadligana in iyada loogu dhawaaqo loogu kunyeeyo maxaa kunyada rifca iyo waxyaabahaasi tusaysa baabu kunyati rajuli biakbari wlaadihi ninkii kunyeyntiisa biakbari owlaadihi ilmihiisa kan ugu weyn loogu kunyeeyo kunniya nabiyuna sal allahu caleyh wasalam nabigeena waxaa loogu kunyeeyey abalqaasim bibnihi lqaasim wiilkiisa qaasim ayaa loogu kunyeeyey wa kaana akbara baniihi wiilashiisa kan ugu weyn bowna ahaa wa fi lbaabi xadiidu abi shureyx ayaa ku jira aladii qadamnaahu fi baabi istixbaabi tagyiiri lismi ilaa axsana minhu baabkaaskii aan kusoo marnay oo ninkaa magaciisa kunyadiis waxay ahaan jirtay abulxakam nebiga marka waa ka bedelay maxaa lagugu bixiyey buy markaasuu yiri qowmkaygu markay ii yimaadaan gar anay iisoo dhigtaan waana igu qancaan qolo walbo markaasuu wuxuu yiri waa fiican tahay taas laakiin ilmo ma leedahay haa buu yiri meeqa wiilaa leedahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel kee u weyn shureyx anta abuu shureyx buu yiri marka nebiga abuu shureyx waxaa lagu dhahaa <clears throat> adeeg marka ninka ilmihiisa kan ugu weyn loogu kunyeeyo halkaasaa marka daliilkana waa leeyahay baabu kunyati rajuli ninkii kunyadiisii alladii lahu wlaadun ilma leh bikayri awlaadihi in loogu kunyeeyo ilmihiisa waxaan ahaynba ninkii ilma leh <clears throat> inay bannaan tahay yani in loogu kuniyeeyo cid kale hadal baabu baabkan <clears throat> waasicun weeyaan mid waasica laa yuxsaa aan la koobi karin min laa yuxsaa lama koobi karo man yatasifu bii cidda ku sifoobayso walaa ba'sa bidaalika wax dhibana maleh baabu kunyati man lam yuulad lahu qofkaan loo dhalin oo ilmaba aan loo dhalin kunyadiisa wa kunyati sagiiri iyo cunuga yarka oo kunyo loo bixiyo weliba ilmaba dhalinba rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa can anasin radia allaahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa axsana annaasi dadkan ugu wanaag badan khuluqan xagga dabeecadda wa kaana lii akhun walaal ayaan lahaa yuqaalu lahu layra abuu cumayr qaala raawi raawigu waxau ihi axsibuhu qaala waxaan malaynayaa inuu yidhi fadiimun oo markaa naaska ka go-ay wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa jaaa haddii uu u yimaado yaquulu wuxuu dhahayay yaa abaa cumayr maa facala nuqayr yaa abaa cumayr abuu cumayrow maa facala nuqayr shimbirkaagii yaraa ka waran xalkiis shimbir yaroo uu ku cayaaro lahaa jiren markaa nebigu markuu wiilkaas yarkaa usoo galo laba jirka iyo wax lamidka ah ah waa la kaftami jiro wuxuu dhihi jiray abaa cumayr abuu cumayrow kunyada marka yaa abaa cumayr cunug yaro kunya marka nebiga oo u kuniyeeyey waa inay bannaan tahay marka ilmaha yar kunyo loo bixin karo maa facala nuqeyr shimbirkaagii maxaa ku dhacay ka waran ayb nuqarun shimbirkaana yalcabu bihi oo ku ciyaari jiray warawaynaa bilasaniidi saxiixati waxaanu ku werinay fii sunani abi daawuuda i wagayrihi can caaishata radia allahu canha annaha qaalat yaa rasuul allah rasuulka ilaahi kullu sawaaxibii saaxiibyaday dhammaantood lahuna kunan kunyooyinay leeyihiin qaala waxa uu yidhi faktanii bibnika cabdilaahi wiilkaaga cabdulaahi isugu kunyay caaisha marka ilmama dhalin cabdulaahi wiilkeeda isugu ku waxaa laga wadaa yani tajawusa ku jira oo macnaha waxay ta wiilkaad habaryarta u tahay cabdullah bni zubayr qaala raawi yacni cabdallaahi bni zubayr ayuu yiri huwa bnu ukhtiha asmaaa binti abi bakrin waay wa kaanat caaishatu tukna uma cabdillaahi baa lagu magacaabayey qultu waxaan idhi fahaada huwa saxiixu lmacruufu sida saxiixa macruufka kan waay ayb amaa maa rawaynaahu waxaanu werinay fii kitaabi bni sunniyi aanu ka werinay can caaishata aanu ku werinay dhexdiisa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri asqadtu min annabiyi sal l salam waxaan soo tuuray oo yacni iga dilmay nebiga xaggiisa xaal uu ka ahaaday siqdan cunug dhicisa fasamaahu cabdallaahi buu u bixiyey wakanaanii biummi cabdillaahi buu igu kuniyeeyey fa huwa xadiidun daciifun weeyaan xadiidka daciif waay cabdulaahi caaisha umu cabdillaahi allahaa wiilka habaryaata ee u taal loogu kuniyeeyey iyadu cunug ay dhashay oo kasoo dhacay ma jiro oo cabdullaahi مم. طيب ayb meesha ibnu callaan waxa uu yidhi min rijaali sanadihi daawuud bnulmuxabir daawuud ibnu lmuxabar wa huwa kamaa fi lkaashifi basriyun waahin qaala axmed laa shaya laa shay miisaan ictidaalkana fiiriyo waqad kaana fi saxaabati saxaabada dhexdooda waxaa ahaa jamaacaatun jamaacaad lahum kunan kuniyooyin leh qabla an yuulada lahum intaan loo dhalin wadalika ka abi hurayrata wa anasin abi xamzata wakhalaa'iqa iyo khalaa'iq laa yuxsawna aan la tirinin min asaxaabati iyo wataabiciina faman bacdahum ah walaa karaahata fii dalika wax karaahana kuma sugna arrinka dhexdiisa bal huwa maxbuubun weyaan mid la jecelyahay bishardihi saabiqi shardigiisii hormar imaamka aan kitaabkiisa akhrisanaynaba kamid abu zakariya wiil zakariya la dhaho ma lahayn ma guursaninba imaam nawowi maba guursaninba marka kunyada qofka isagoo ilmo lahayn waa loo dhalin kunyo isu bixin karaa baabu nahyi can takanii biabilqaasimi baabu nahyi iska reebidii cadaynteediibuu baab can takanii layska reeba in laysugu kunyeeyo biabilqaasim qofka inuu abulqaasim kunyo ka dhigto iska reebidda layska reeba fi saxiixay اlbukhaariyi wa muslimi can jamacati min asaxaabati waxaanu ugaga warinay minhum jaabirun waabuu hurayrata radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu inuu yidhi sammuu isku magacaaba bismii magaceyga oo muxamed la baxa walaa taktanuu ha isugu kunyaynine bikunyatii kunyadeeda abulqaasim ha isu bixineen marka kunyadii abulqaasim waa layska reebay soo <coughs> magaca maxamed la waa la ogolyaha qultu waxaan idhi buuri ikhtalafa alculamaau culamadu waxay isku khilaafeen fi takanii biabilqaasim laysugu kuniyeeyo calaa alaaati madaahib saddex madahab fadahaba ashaaficiyu raximahullah imaamu shaafici wuxuu ku tegey waman waafaqahu iyo ciddii waafaqday ilaa annahu laa yaxilu ma xalaal aha liaxadin qofna uma xalaal aha an yatakana abalqaasim inuu isugu kuniyeeyo sawaaun waxaa isku mida kaana ismuhu magaciisu muxamedan ahaayaya ow keyrahu ama keyrkiis la dhahyayaa shaafici asaga wuxuu leeyahay ama maxamed ha la dhaho qofka magaciisa ama yaa la dhihin abulqaasim maba isugu kuniyey karo yani kunyadii inuu abulqaasim qaato ma aha ama maxamed magaciisa ha ahaado ama yuuna ahaanin wa miman rawaa hada min asxaabina asxaabteenna xaal uu ka mid yahay dadkii wariyey waxaa ka mid a can ishaaficiyi ka wariyey al-aimatu alxufaadu aimada xufaadda athiqaatu alathbaatu ah alfuqahaau almuxadisuuna abu bakrin albayhaqiyu wa abuu muxamedin albagawiyu fii kitaabihi tahdiib fii awali kitaabi nikaax wa abulqaasim bnu casaakir fii taarikhi dimashqa saddexdaas imaamba shaafici waxay ka wariyeen sidaas oo waa maxay in aan abulqaasim kunyo loola bixaynin Right. oo aynan bannaanayn qofka ama ha la yiraahdo eh, maxamed magaciisa ama yaa la dhihin walmadhabu thaani madhabka labaad <clears throat> madhabu maalikin waay raximahullah annahu yajuusu takanii baa bannaan in laysugu kuneeya biabilqaasim liman qof buu u bannaanyahay ismuhu magaciisa muxamedun muxamed la yiraa iyo waligayrihi buu u bannaanyahay qof magaciisa maxamed la yiraa iyo magac kaleba ama hala dhaho abulqaasim waa isu bixi waa laysugu kunyayn karaa wayujcalu nahyu nahyigana waxaa laga yeelaya khaasan mid gaar ku ah bixayaati rasuulilahi sal salam nabiga noloshiisa yacnii intii uu nebiga noolaay abulqaasim lalama bixi karin laakiin markau dhintay kabacdi abulqaasim abulqaasimna waa bixi karaa qofka ama maxamed hala dhaho magaciisa ama yaa la dhihi oo isagu culay sababkuu ku yimidba waxay ahayd ninbaa wuxuu yidhi yaa abalqaasim nebigaa soo jeestay markaasuu yidhi adig kuma rabin nin kalaan rabin marka nebiga in la adig kuma rabo xuntahay aadaab xumo nacam si aynan taa u dhicin baa marka laga reebay dadka walmadhab athaalisu madhabka saddexaad laa yajuusu ma banaana in abulqaasim laysugu kuneeyay liman uma banaana ismuhu muxamed magaciisa muxamed la yiraah wayajuusu liqayrihi keyrkiina waa u banaan Eh. madhabkan saddexaad wuxuu leeyahay magaca nebiga iyo kunyada nebiga hal qof in lagu jamciyaa la diidaa qaala alimaamu abulqasim araaficiyu min asxaabina waxa uu yidhi ma fahamta meeshaas yushbihu wuxuu shabahayaa an yakuuna hada athaaliu midkan saddexaad asaxa inuu yahay kan saddexaad oo layidhaha ninkii maxamed la dhahana waa laga reebay inuu abulqasim kunyo ka dhigto ninkaan la dhihinna Ah, raaficiyaaba kamid a raafic magaciisa cabdulkariim kunyadiisana abulqaasimalana annaasa dadka lam yazaaluu ma aynan ka zuulin yaktanuuna bihi inay isugu kunyeynayaan abulqaasim fii jamiici alacsaari waqtiyada dhammaantood min geyri inkaarin iyagoon lagu inkiraynin <coughs> inkirid la-aan wa hada aladii qaalahu saaxibu hada almadhab madhabka kan ah saaxibkiisa waxa uu yiri fiihi waxaa ku sugan buu yiri mukhaalafatun daahiratun lilxadiidi mukhaalafo muuqata ayaa xadiidka ugu sugan tahay wa amaa idbaaqu nnaasi dadka oo markaa yacni wada daboolay calaa ficlihi sidan samaynteeda oo inay abulqaasim isugu kuniyayaan maca anna fi lmutakaniina bihi dadka isugu kuniyeeyo walmukaniina iyo kuwa loogu kuniyeeyo alaimat alaclaam al ay yihiin iyagoo weliba aimo waaweyn ay yihiin ahl ahla alxalli waalcaqdi ay yihiin iyo waladiina kuwa yuqtadaa bihim looga daydo fii muhimaati diin diinka muhimaadkiisa fa fiihi waxaa ku sugan taqwiyatun limadhabi maalik maalik madhabkiisa in la xoojiyo oo ah fii jawaasihi mutlaqan in yani ay banaan tahay si duuduuba u bannaan tahay yani acsaartii iyo a'imadii waaweyneyd oo magacaas kunyadaa la baxay haddana oo haddana waxaad arkaysaa yani aan wax inkaarana jirin madhabka maaligii xoojinay buu leeyahay wayakuunuuna waxay ahaanayaan qad fahimuu inay fahmeen min annahyi nahyiga alikhtisaasa gaar noqosho bixayaatihi sal allahu caley wasalam inuu ku gaar yahay nahyiga waqtigii nebiga oo noolaa limaa huwa mashhuurun waxa mashhuurka oo min sababi annahyi ah nahyiga sababkiisa ah fii takani lyahuudi biabilqaasim ay ugu kuniyeynayeen wamunaadaatihim u dhawaaqidooda yaa abalqaasim lil idaa'i dhib dartii wahada almacnaa macnahanna qad zaala hadda waa zuula wallahu aclamu buu yiri <clears throat> xoolaa marka midaas waxaad moodaa maaligba inuu xoojinayaba ayb baabu jawaazi takniyati alkaafiri gaalkii kunyeyntiisa banaanaanshaheeda cadeynteediibuu u baabaya walmubtadici iyo mubtadici iyo walfaasiqi iyo faasiqi idaa kaana haddii uu yahay laa yucrafu midaan loo garanaynin ilaa bihaa iyada maa kunyadaa maahan wax kale haddaan loo garanaynin ow ama sakhiifa waxaa laga cabsaday min dikrihi magaciisa bismihi lagu sheega fitnatun baaba laga baqay haddii magaciisa la sheega fitna laga baqay gaalkan ama faasiqan ama mubtadican kunyadiisa marka loogu sheegi karaa marka haddii kunyada maa wax kale aan lagu garanaynin in la ogaadana la waa loo kunyaynaya waa inay ta qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi tabbat yada abii lahab yani eh, tabbat ka hoogta yan yadaa abiilahabin abiilahabin labadiisa gacmood ha halaagsanto wataba waaba halaagsameye wasmuhu abulahab magaciisana cabdulcuza baa layiraa waqiila dukira bikunyatihi baa loo sheegay ayaa lagu sheegay liannahu bihaa yucrafu iyadaa lagu yaqaanaa abulahabaa lagu yaqaanaa waqiila karaahatan lismihi magaciisa cid la nacayo cabdilcuza maadaama sanam loo adoomiyey xayu jucila markii laga dhigay cabdan adoon lisanami loogaga dhigay taasaa la nacay markaasa kunyada loo aado labada marka waa u daliil hadda u baabaysa haddii layidhaha magaciisa fidno kale looga cabsanaa in la sheego cabdulcuzahaasoo kale sanama loo adoomiye in la sheegaa la diiday kunyada saasaa loo sheegay haddii la yidhaha kunyada maahane wax kale looma garan karana iyada waxay tahay waa sidaasaa kunyada loogu sheegay ayb wrawaynaa fi صaxiixay الbukhaariyi wmuslimi can usaamata bni zaydi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slam rakiba calaa ximaarin dameer ayuu fuulay liyacuuda sacda bna cubaada si uu soo booqday radia allaahu canhu oo jirana fadakara alxadiida ayuu sheegay waa muruura anabiyi sal salam iyo nebiga mariddii uu maray calaa cabdilaahi bni ubay bni saluul almunaafiq uu maray uma qaala waxau yidhi fasaara anabiyu sal salam nebigii waa socday xataa dakhala calaa sacdi bni cubaada ilaa uu uga galay faqaala nabiyu sal allahu alayh wali wasalam ay sacdu sacdow alam tasmac miyaadan maqlin ilaa maa qaala abuu xubaab abuu xubaab waxa uu yidhi ma maqashay yuriidu abuu xubaab iyou ka wadaa cabdullaahi bni ubay waa munaafiqi kunyow nebigu waa u kuniyey qaala kada wakadaa buu yidhi dakara alxadiida buu sheegay qultu watakarara fi lxadiidi waxaa ku soo noqnoqotay xadiidka dhexdiisa takniyatu abi aalib abuu aaliboo kunyadiisa loogu kunyeeyo wasmuhu cabdimanaaf waa magaciisa abu aalib oo cabdimanaaf la yiraahdo waxa aad u soo noqnoqotay abu aaliba axaadiista ku badan abuu aalibaa saa sameeyey abuu aalib nebiga soo booqday abu aalibna waa kuniyadana waana gaal abuu aalib waa loo kuniyey soo maarg oo kunyadii baa loo bixiyey marka wasmuhu cabdimanaaf waa magaciisana wa fii saxiixi haada qabru abi riqaal haadakani qabru abi riqaal aburiqaal ninkii la dhahay qabrigiisii wa nadaa'iru hada kaiiratu aburiqaalku wuxuu ahaa nin marka isaga reer thamuud iyo waxbuu ka mid ahaa marka xarabka iyo meelahaasuu joogay markii dambe eh, halaagii wuxuu ku qabsaday mar uu xaramka ka baxay ayaa barta bartiisa lagu halaagay hada kulluhu kan dhammaantiis idaa wujida shardu waa haddii shardiga la helo alladii dakarnaahu aan sheegnay fi tarjamati aan ku sheegnay fain lam yuujad shardiga haddaanan helin lam yazid cala alismi isimka laga ziyaadin maayo lanna gaal ay munaafiq ay faasiq ay mubtadicii la weyneyn maayo ay kunyadana rifco ayaa ku jirto wataan dhahna kamaa rawaynaa fi saxiixayhimaa ana rasuula allahi sal l slam nabiga kataba wou qora min muxamadin cabdillaahi wa rasuulihi ilaa heraqla fasamaahu bismihi magaciisuu ku magacaabay walam yukanihi ma uuna ukunyaynin walaa laqabahuna uguma uunan bixinin bilaqabi maliki ruum ninka ruum boqorka u noqda naanaystiisa uguma uunan yeerin wahuwa qaysar waaye wa nadaa'iru haada kathiiratun tan nadaa'irteedu aad bay u badan tahay waqad umirnaa waxaana nala faray biliqlaadi ku adkayn calayhim korkooda lagu adkaado ad adkaan gaalada iyo lagu adadkaado falaa yanbaqii ma haboona an nakniyahum inaan u kunyayno falaa ynbaqii ma haboona an nakniyahum inaan u kunyayno walaa nurafiqu lahum u jilcin mayno cibaaratan cibaaro u jilcin mayno walaa nuliinu lahum ma u jilcinayno qowlan hadal walaa nudhiru lahum u muujin mayna iyaga uddan kalgacayl walaa mu'aalafatan isu soo dumidna u muujin baabu jawaazi takniyati rajuli ninka kunyadiisii banaanaanshiheedii isu kunyeyntiisiiba u baabice <clears throat> biabi fulaan oo isugu kunyeeya wa abi fulaanata naagta iyo abi fulaana walmar'ati naagtiina biummi fulaanin wa ummi fulaanata biabi eh, fulaan iyo abu fulana gabadhiisa inuu isugu kunay ama wiilkiisa naagtu inay umu fulaan noqoto wiilkeeda ama umu fulaana iclam ogow buu yiri ana haada kullahu kan dhammaantiis laa xajra fiihi wax mancid reebid ah kuma sugno waqad takanaa jamaacaatun jamaacaad waxay isugu kuniyeeyeen min afaadili salafi lummati ummadda salafkeeda kuwii ugu fadliga badnaa ah min asaxaabati iyo wataabiciinana ka mida faman bacdahum biabi fulana fa minhum cuhmaan bnu cafaan baaba ka mida radia allahu canhu lahu alaau kunan saddex kun yuu leeyahay cumaan abuu camrin wa abuu cabdillaahi wa abuu leyla marka abuu leyla marka la fulana waa leyla gabar wa minhum abuu dardaa baa ka mida wazawjatuhu umu dardaa alkubraa saxaabiyatun waa ismuhaa khayratu ayaa layidhaha wazawjatuhu lukhraa midda kalena umu darda asuqraa baa layra ismaha hujeyma ayaa layra hujeyma wa kaanad waxay ahayd hujeyma jaliilat alqadri qadrigeedu miduu weyn yahay qadarkeedu uu weyn yahay faqiihatan bay ahayd faadilatan fadlile mawsuufatan bilcaqli lwaafir caqli dhammaystiran ku sifaysan walfadli lbaahiri iyo fadli oo muuqdo hiya taabiciyatun waa taabiciyad midhaa hujeyma wa minhum waxaa ka mid a ah abu leyla waalidu cabdiraxmaan ibni abi leyla wa zawjatuhuna umuleyla baa layiraa wa abu leyla iyo wa zawjatuhuna saxaabiyaani laba saxaabi wa wa minhum umaama ayaa ka mid a ah jamaacaatun oo min asaxaabati wa wa minhum rayxaana ayaa ka mid a ah, wa abuu rimhata wa abuu riimata wa abuu camrata bashiir bnu camrin wa abu faatimat allaythiyu qiila ismuhu cabdulaahi bnu unays ayaa la yidhaahdaa cabdulaahi bnu unays wa abuu maryam alsdi oo abuu ruqayata tamiimuddaari abuu ruqaya gabadhiisa kunya looga dhigay wa abuu kariimata almiqdaamu bnu macdi karib haaulaai kulluhum saxaabatun wa min ataabiciinana abuu caaishata ayaa ka mida masruuq bnu ljdac abuu caaisha kunyadiisu ay ahayd wa khalaa'iq iyo khalaa'iq laa yuxsawna aan la koobi karin qaala samcaaniyu waxa uu yiri fi lansaab abuu sacad asamcaani wiilka awowgiisna mansuur bn cabdiljabaar mudafar samcaani awowga sumiya masruuqan masruuq ayaa lagu magacaabay liannahu saraqahu insaanun baaxaday wahuwa sakiirun isagoo yar uma wujida waa la helay mar dambaa la helay masruuq aa loo bixi markii laxaday kunyadiisana maxaa la abuu caaisha waqad habata fi laxaadiisi saxiixati waxaa ku sugnaaday axaadiista saxiixa takniyatu nabiy sal l salam nebiga u kunyeyntiisa abaa hurayrata abaa hurayra biabii hurayra oo ugu kunyeeyey wallahu aclam sal llah wslm la nabiyina mxamedi wla ali saxbi slm